lixdaas wey horay maxaan usoo sheegay sife mushabaha ficil laazima bis a laga qaataa isim faacilna laazim iyo mucadda intaba waa laga qaadan karaa oo daarib iyo qaa'imba waad dhihi kartaa daaribun qaaimun daaribun ficil mucadaha laga qaatay qaaimunna ficil laazimaha laga qaatay ayadoo ficil laazima bisa laga qaataa kaas oraad u haysatay shanna hadduu kuu sheegaya waclam ogow ana sifata sifada sifada almushabahata isim faacil loo ekeysiiyey tukhaalifu waa khilaafe isma alfaacil yay khilaafeen fii umuurin arrimay ku khilaafeen axadu arrimahaas midkeed annahaa sifada taaratan mar laa tajri ku socomee calaa xarakaati lmudaarici mudaarica xarakaadkiisa iyo wasakanaatihi reebabkiisa wa taaratan marna tajri waa ku socona labadaba waa ay dhici karta inaysan ku socon inay ku socoto inaysan ku soconaana badan inaysan ku soconaa badan falawalu mid ka horeeya ayadoon ku socon xarakaadkii iyo sakanaadkii mudaarica ka xasanin mid wanaagsan weeye iyo wa dariifin mid dhugle le alaa tara miyaadan arkayn annahumaa xasan iyo dariif laa yajriyaan inaysan ku socon yaxsunu wa yadrufu inaysan ku socon fiiri xasan xarafka koowaad waa xarakaysan ka labaadna waa xarakaysanya yaxsununa xarafka koowaad marka la xarakay kii labaadaa la reeb shaqo iskuma laha iskuma laha shaqo dariifna waa la mid xarafka koowaad waa xarakaysnaa ka labaadna waa xarakaysnaa yadrufuna kan awalka markii la xarakay taanigiiya reebsaray marka saasay isku khilaafeen wathani kan labaad oo ah ayadoo ku socayda calaa xarakaati lmudaaric wa sakanaatihi naxwu daahirin mid daahira iyo wa daamirin mid boglaalan ama mid cata alaa tara miyadan arkay waa ku socda hadda daahir iyo daamir yadhur iyo yadmuray ku socdaan ha way ku socdaan sababtaa fiiri daahir xarafka koobaad waa xarakaysan yahi taanigana sukuuna saaran xarafka koowaad waa xarakaysan taanikan sukuuna saaran intaasaa laga rabay aalidkana xaraka wada saaran intaasana laga wadaa xaraka xaraka la qaabilina xarakadu hadday rabto kasro iyo damaha kala noqdeen loo fiirima xarakada caynteeda laisku fiirima kaliya waxaa la rabaa xarafkii xaraka saaran tahay kana ina xaraka saaran tahay xarafka koowaad hadday xaraka saaran xarafka koowaadna waa in xaraka saaran xarafka labaad haddii sukuun saaran yahay xarafka labaad in xaraka saaran ah, haddii xarafka eh, labaad sukuun saaran yahay xarafka labaad waa in sukuun kale saaran yahay maxaa la diidayaa waxa weyn xaraf sukun saaranya iyo mid xaraka saaranta laakiin xarakada inay isku mid noqotaa shardi ma shardi maaha markaasuu yidhi wathanin midka labeeya oo iyadoo sifadii ku sucayda calaa xarakaati lmudaaric wa sakanaatihi naxwu daahirin iyo wa daamirin weeye alaa tara miyadan arkayn annahumaa daahir iyo daamir ya yajriyaani inay ku socdaan yadhuru wayadmuru waa ku socdaan ha waa ku socdaa wlqismu qismiga alowal horeeya huwa algaalibu isagaa qaaliba inaysan ku socon xarakaadka iyo sakanaadka mudaarica kaasaa qaaliba xataa ina kale yujaariyani waayo qaladaan akriyo qalad qalad qalad falawal midka horeeya ka xasanin iyo wa dariifin weeye alaa tara miyadan arkayn annahumaa xasan iyo dariif laa yujaariyaani inaysan ku soconayn yaxsunu iyo wa yatrufu ku socon maayaan sababtoo ah khaasan xarafka awelka xarakaa saaran taanigana xarakaa saaran laakiin yaxsunu xarafka awelka marka xaraka la saaray taanigii sukuuna saaran waa iskhilaafeen marka xasan taanigiisii xarakaa saaran yaxsunu oo ficilkiiyana taanigiisii sukuuna saaran saasay isku khilaafeen dariif xarafka awelka xarakaa saaran taanigana xarakaa saaran yadrufuna awelka xarakaa saaran taanigii sukuuna saaran waa iskhilaafeen marka waa iskhilaafeen wathani ka labeeya oo ayadoo xarakaadkii iyo mudaaricii ku soconayda naxwu daahirin iyo wa daamirin oo kale weeye had alaa tara meedan arkayn annahumaa daahir iyo daamir yujaariyaani waxay ku socdaan yadhuru wa yadmuru ay ku socdaan mhm. yujaariyaani waxay ku socdaan yadhuru wa yadmuru wa ay ku socdaan oo fiiri daahir xarafka awelka xaraka saaran yadhuruuna xarafka awelka xarakaa saaran daahir xarafka haaniga sukuuna saaran yadhurna haanigiisa sukuuna saaran daahir xarafka saddexaad xarakaa saaran yadhurna xarafkiisa saddexaad xarakaa saaran labada xarakaa kala duunaadeen oo kasna iyo damaha kala qan taas laga fiirin maaha wasni caruudiyaha la yidhaha maaha wasnigii sarfiga ahaa wasniga waxaa la yidhaha wasni caruudi ah ee wasnigii oo sarfiga ahaa maaha wasni caruudiya a la yidhahdaa xaraka xaraka qaabili wey sukuunna sukuun qaabili khalaas way isku wasinaad leeda daamir iyo yadmurna oo sidoo kale wuxuu ku yihi walqismu qismiga alawelu horeeya oo ah sifa mushabaha inaysan ku socon calaa xarakaati wa sakanaati mudaaric inaysan ku socon huwa alqaalibu waa midka qaalibka xataa ina kalaama bacdihim nuxaada gabalkooda hadalkiisa xataa ina kalaama bacdihim nuxaada gabal ka mida anahu awalkaas oo ah inaysan ku socon laasiman waaba laasimba saasaa gabalkooda hadalkooda ku jirta walaysa arrinkuna kadalika saas maaha qaar ay yidhahdeen waaba laasim inaysan ku socon mudaarica xarakaadkiisa sakanaadkiisa laakiin ma ahan arrinku sidaas bacdigaas warkiisu sawaab maaha wanabahtu anigu waa baraarujiyey yuu yidhi muqadimada markaan joogay calaa ana cadama almujaaraati ku socosho la-aantu huwa alqaalibu midka qaalibka inuu yahay oo see u baraarujiyey bitaqdiimii aniga hormarintayda mihaala maa shay mihaalkiis aan hormariyey laa yujaari aan ku socon aniga hadda fiili xasan iyo waxaan hormariyey dariif kadaalan ka keenay daahir iyo soo ma jeedid marka qaybta aan ku socoyn ala xarakaati lmudaaric wa sakanaati aan hormariyey taqdiimkuna macnuu leey iska hormarin maaha marka waxaan kutusayey inuu qaalibku kaas yahay taasaan kutusayey warabahtu anigu waa baraarujiyey calaa ana cadama almujaaraati ku socasho la-aanta huwa alqaalibu kan qaalibka inuu yahay bitaqdiimi hormarinteeda aan ku baraarujiyey mithaala ma shay mihaalkiis aan hormariye laa yujaari aan ku socayn wa haadaa kan multabisu wahaadaa xukunkan oo ah inay markay doontana ku socon markay doontanaysan ku socoyn oo weliba ku socosho la ay qaalib tahay wa haadaa xukunkaas la soo sheegay multabisun waa midkii ku dheehan bikhilaafi ismi lfaacil ism faacil khilaafkiisa waa ko halkaas isku khilaafayeen fainahu ism faacil laa yakuunu ma ahaado ilaa mujaariyan mid ku socda maahane lilmudaarici mudaarica mudaaricu ku socona calaa xarakaati mudaaric sakanaati wax kale ma noqon karo laazimay ku wadalika mihaalkiina ka daaribin oo kale weeye fa inahu daaribin mujaarin waa mid ku socda liyadriba uu ku socdaa ah, oo waxa weya daarib xarafka awelka waa xarakaysan yahay yadribna xarafka awelka waa xarakaysan yahay daarib haanigu waa sukuunsan yahay yadrib haaniga sukuuna saaran daarib haalidka xarakaa saaran yadribna haalidka xarakaa saaran hmm. fa in qulta haddaad i tiraahdo haadaa xubunkan aad tihi mujarid waa ku socona haadaa xubunkan muntaqidun waa midkii bura bidaakilin wayadkhulu ku bura saa tiraahdo daakil xarafka awelka fadxa saaran yadkhulna awelka fadxaa saaran daakil xarafka haaniga sukuuna saaran yadkhulna haaniga sukuuna saaran daakhilun haalidka kasra saaran yadkhuluna haalidka dama saaran taa ti waafaqsan daa tirahdo oo warkaas aad keento jawaab ku haya fain qulta haddaad tidha haadaa muntaqidu wuxuu ku bura bidaakhili wayadkulu faina damata damadu laa tuqaabilu kasrata qaabilime haalidka midna dama kasran midna kasr qultu waxaan ku leeya almuctabaru shayga la tixgelina filmujaaraati ku socoshada taqaabulu xarakatin waa xarako qaabilideed bixarakatin ay qaabisho intaasa laga rabaa xaraka xaraka ku aadi wasni caruudiyaha la yidhaha wasni ma qultu waxaan ku leeyahay almuctabaru kan la tixgelina fi lmujaaraati ku socoshada taqaabulu xarakatin waa xarako qaabilideed bixarakatin xarako kale ay qaabasho laa xaraka xarako qaabilideed maaha bicayniha xarako caynteed xarakada kale inay qaabasho maaha oo kasra kasre lagu aadiyo hmm, ma ahan fain qulta haddaad i tidhaahdo kayfa tasnacu saad ku samayne biqaa'imin iyo wayaquum haye haddaad i tidhi xaraka lagu aadina qaa'im xarafka awelka fatxa saaran thaanigana sukuna saaran thalidkana ka xaraka saaran yaquumuna oo mudaariceedii ah awelka fatxa saaran thaanigii xaraka saaran xarakaa saaran thaanigii oo qaafta waxaa saaran xarako soo ma jeedin thalidkiina sukuuna saaran kiina thalidka waxaa saareed xarako ka war labadan iswaafaji tii hore waaba ka badbaado waa ka baxsatay waxaan leeyahay u yihi fain qulta haddaad tiraa kayfa tasna waxaad ku samayne biqaa'imin wayaquumu faina thaaniya qaa'im qaa'im xarafkiisa labeeyaa saakinun waa midka yabaan waniye yaquumu yaquumu aanigii xarafkiisa labeeyaana mutaxarikun waa mid xarakaysan qultu waxaan ku leeyahay alxarakatu xarakada fii haani yaquumu yaquumu haanigiisa xaalo ay ku sugan tahay manquulatun xarakadu waa mid lasoo raray min haalifihi xarafkiisa saddexaada laga soo raray yaqumu uu ahaa yafculu saasuu ahaa walaslu asalku yaqumu uu ahaa wاlaصl aslku yaqwum u ahaa marka fiiri yaqwumu iyo qaa'im isku fiiri marka ah, qaa'im awelku xarakaysan yahy haaniguna waa reebanye yaqwumuna awelku waa xarakaysan yahy haaniguna waa reebanye haalikuna waa xarakaysan yahy waa iswaafaqayaan marka wasniga ah, ka yadkulu oo kale xaalu yahay ka yadkulu oo kale xaalu yahay yaqwumuna fanuqilat waa la raray adamatu damadii wowda damadiyaa la raray licilatin tasriifiya cilo sarfi loo nisbeeyey oo ah istufqirati damatu cala alwaawi fi yaquumu fa nuqilati damatu ila alxarfi saakini saxiix cilada ah, sarfiyada darteeda loo athani arrinka labaad oo sifa mushabahaa ay ku khilaafaydo isim faacil annaha sifa mushabaha tadullu waxay tustaa cala hubuuti sugnaansho wasmu faacil isim faacilna yadullu wuxuu tustaa cala alxuduusi saasay ku wala dunaanaya sifa mushabahaad ayadu waxay ku tusee shay sugan isim faacilna wuxuu ku tusaa shay soo diriyey oon awal jiri jirin ama soo diri doona taasuu ku tusaa marka kow taasna waa ay ku kala duwan yihiin waana soo marnay arrintaas shalay athalith arrinkaa saddexeeya oo ay isku khilaafayaan ana sma alfaacil ism faacil yakuunu wuxuu sugnaadaa lilmaadi maadi walilxaali xaala walilistiqbaal istiqbaal saddexdabaa noqon kara saddexda waa noqon karaa wa hiya sifa mushabaha laa takuunu uma sugnaato lilmaadi lmunqadici maadi dhammaaday uma sugnaato saasay ahaa jirta waasay dhammaatay ma jirto iyadu waaba hubuudba shay iska suganba walaa limaa shayna uma sugnaato lam yaqac weli aan dhicino mustaqbal xaalad daa'ima iska weeye wa inamaa wax kale maahan takuunu waxay u sugnaataa lilxaali xaal addaa-imo joogtaa wa haadaa kaasna huwa alaslu asagaa asal u ah fii baabi sifaat baabu sifaatna saasaba asalaba wafi daaima inuu tuso asal saasaaba aha wa haada lwejhu wejkan wejkan oo ah inay hubuut tusto naashiun wuxuu ka dhalanaa can ilwejhi wejkii wejkii athani oo labeeyey ilaa wejkan labeey wuxuu ahaa annahaa tadullu calaa hubuuti soo ma ahayn marka wejkan saddexaad waxa weye inay xaalo joogta u dhalata inay xaalo joogta u sugnaataa waxay ka dhalaneen inay hubuut tusay mar haddii lu yihi shay iska suganay tusay haddi xaalo aha hadeer markaas aada hadlayduba iska sugan yihiin marka walawjuhu awjuhda awjuhda ahalaaatu saddexdaa mustafaadatu waa mid laga faa'idaystay mima kii dakartu aan sheegay min alxaddi xad xaaluu yahay wa min alamhilati xaaluu yahay muqadimada ku sheega laga faa'idaysana warka aan muqadimada ku sheegay waxaaso laga fahmaa wlwjuhu awjuhda awjuhda ahalaaatu saddexda mustafaadatu waa mid laga faa'idaystay mima kii dakartu aan sheegay min alxaddi xaal uu yahay dakartuhu mafcuulka maxduufka ad ka xalayna wa min alamhilati xaal uu yahay araabic wejka afeeya isku khilaafaan ana macmuulahaa sifa mushabaha macmuulkeedu laa yataqadamu calayha kama hormari kama hormaro iyada laa taqulu dhihi maydid zaydun zayd wajhahu wejigiisu xasan waa mid wanaagsan adoo leh mushabah bilmafcuul bihi weeyo wejadan waa soo hormara ma banaana binasbi lweji ku dhihi maydid marku dhahaydid wayajuusu waxaa ku banaan fi smi lfaacili an taquula inaad tiraahdo zaydun zayd baaribun waa kii garaca adaahu oo adaahuda aad soo hormarido mafcuul bihigii baarib ah waa kuu banaanya wadalika cadamu taqadum wadalika cadamu taqadum hormar la oo aan macmuulku hormarayn haabitun waa sugnaaday lidacfi sifati sifada taag daradeeda u sugnaaday sifa mushabaha xagga camalfalka waa taag daranta maxay u taag darnaatay to wuxuu ku yidhi likownihaa liajli kownihaa ahaanshadeeda darteeday u taag darnaatay farcan farcay ahaatay can farcin farac kasii farac farac kasii farac wey farac kasii farac fainahaa siday farc farc uga sinto kutusaa fainahaa sifa mushabaha farcun waxay farc ka tahay can ismi faacil ism faacil aladi ism faacil huwa isaguna farcun farc kasii ahaa can ilficli ficilka marka waa farc farci saasay u talab yarayd wadalika arrinkaas oo sifa mushabahaas xukunkeedaasu multabisu wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi ismi lfaacil ism faacil khilaafkiisuu ku dheehan yahay fainahu ism faacil qawiyun waa mid xoog leh likownihi ah hadde waa ism faacile likownihaa moodahda sifa mushabaha meesha likownihi isim faacilka ahaanshadiisa darteedu qawi la ahaaday farcan mid farcuhu ahaaday can aslin asalu farc ka yahay wahuwa asalkuna alficlu wey isagu saasuu qawi u noqday ilaa asalu farc ka yahay ayaduna farcay farc kasii tahay saasay u taag darnaad alkhaamis wadka shaneeya isku khilaafayaan laakiin lix noo mid horetana soo maray alkhaamis midka shaneeya ana macmuulahaa sifa mushabaha macmuulkeedu laa yakuunu ma noqdo ajnabiya ajnabi ma noqdo maba nasbi karto ma dhigi karti zaydun xasanun camran camar xaa u galay zayd laba shay kale ajnabiya wey ma nasbi karto ana macmuulaha macmuulkeedu laa yakuunu ma ahaado ajnabiyan bal iskaba daaye yakuunu wuxuu ahaana soo qadaro sababiyan sababiyuu ahaana wanacni waxaan ula jeednaa bisababiyi sababi waxaan ula jeednaa waaxidan mid waaxidkoo min umuurin arrima ka mid ahaaday arrimuhu alaatin saddex saddex arrimood midkoodaan sababi ula jeednaa alawalu kan ugu horeeya an yakuuna macmuulku waa inuu ahaado mutasilan mid la xidhiira bidamiiri mawsuuf damiir mawsuufkeeda u inuu la xidhiiro nahu marartu birajulin nin aan soo maray ninkoo xasanin uu wanaagsan yahay wejhuhu ninka wejigiisa hadda macmuulkii oo wejhu ah damiiraa la xiriirsaday damiirkuna halkuu laabanaa macmuul waxaan rabaa sifada mawsuufkeeda mawsuufka oo rajulka sifada wuxuu u laabanaa mawsuufkeeda uu damiirka u laabana alawlu kan ugu horeeya an yakuuna macmuulku waa inuu hado mutasila mid la xiriira bidamiiri lmawsuufi mawsuufka damiir sifada mawsuufkeeda naxu marartu birajulin ninaan soo maray rajulkao xasanin uu wanaagsan yaha wejhu rajulka wejigiis marka rajulku waa mawsuufka waa shayga la sifayna oo xasanka lagu sifeeyey athani arrinka labaad oo sababi uu noqon kara kanoo sababiyaa la yihahda ko arrinka labaad oo sababiga noqon kara nacti sababiyana waa yahay mogta ha nacti sababiyana sidaanuba aha nacti sababiyu sidaanuba ahay mogta athani midka labaad an yakuuna waa inuu ahaado macmuulku mutasilan mid la xiriira bimaa shay yaquumu istaaga maqaama damiirihi damiirkiisa booskiisa damiirka booskiisi wax istaaga waa inay macmuulka galaan waa al ala ka bedel noqota mogta damiiri ayadaa ka ciwad ciwad noqota cinda alkuufiyiin kuufiyiinta qaba radintaa aani kan labeeya an yakuuna macmuulku waa inuu ahaado mutasilan mid la xidhiira bimaa shay yaquumu istaaga maqaama damiirihi damiirkiisa booskiisa naxwi marartu waxaan soo maray birajulin nin rajulko xasanil weji weji wanaagsan marka hadda fiiri macmuulkii oo alweji ah maxaa la xidhiidha al ashaas ay ciwad ka tahay damiirka u laadahay rajul ayadaa ciwadka ah wuxuu qaaimatun waa mid taagan maqaama damiiri damiirkii booskiisii damiirkii almudaafi loo idaafeeyey ilayhi macmuulkan oo weji ah damiirkii booskiisi ayadaa fadhida oo haddii laga saaro damiirkii waa la keeni athalith nuuca saddexeeyo sababiga an yakuuna macmuulku waa inuu ahaado muqadaran mid la qadaraa macahu macmuulka la jirkiisa damiralmawsuuf damiirulmawsuufi dhehe ha damiirulmawsuuf oo yuusaxaan ugoda hay waa naay faacilkiisi waa athalithu midka sadexeeya ee macmuulka uu noqon karaa an yakuuna macmuulku waa inuu ahaado muqadaran mid la qadaraa maahu dami eh, macahu macmuulka la jirkiisa damiirulmawsuuf waa in lasoo qadaro damiir mawsuuf waa in lasoo qadaro wadalika mithaalkii ka nabartu birajulin ninaan soo maray rajulko xasani wanaagsan wejhan min jihati wejhin xagga wejiga ka wanaagsan ey wejhan minhu yaa loola jeeda weji isaga kamid a ah weji asaga kamid ah kaasaa wanaagsan weeye kaasaa wanaagsan hmm, kaasa wanaagsan walaa yakunu noqoma macmuulka sifa mushabaha ajnabiya laa taqulu ma dhihi kartid marartu waxaan soo maray birajulin rajul rajulkao xasanin wanaagsan camran camr rajul xasan camar wanaagsan xataa macna la fahmi kara rajul oo camar wanaagsan hayta camar wanaagsan ha macna la fahmi kara xataa noqoma waxa qaladkaa waa la fahma markay ku bilaabatay kuu bilaabatay laakin fahmay hadda hadda qof ibtidaai hadda loo laqmayo la rajulun xasanun camran oo camarkiisu fiican yahay waa iska wadana l sheekhaa saas igu laqmay waana nadiif laakiin adigu waxbaa kuu dhedhamayo xooga cudurkaa kaa bax cudurkaa kaa baxay fee badiyaha ku daayay markaasa wax kuu dhedhamaya wa haadaa multabisun bikhilaafi ismi lfaacil ism faacil u khilaafsan yahay ism faacil khilaafkiisu kusugan yahy wa haadaa xubunkan oo ah inaysan ajnabi macmuul u qaada karin multamisun waa mid ku dheehan bikhilaafi ismi lfaacil ism faacilka khilaafkiisa fainahu ism faacil macmuuluhu ism faacil macmuulkiis yakuunu sababiya waa noqon kara oo lama diidayo inuu noqdo laakiin kuma qaydna ha kuma qaydna ism faacilka sababi kaliya noqon maa macmuulkiisu fainahu ism faacil macmuulhi ism faacil macmuulkiisu yakuunu sababiyan sababi waa noqon karaa wadalika mihaalkii ka marartu birajulin ninaan soo maray rajulko baaribin huwa rajulku garaaca abaahu abis sababi sooma jeedin ilaa aad wuxuu nasbistay abaa isimkaas oo u idaafaysan damiir u laabana mawsuufka khalaas wayakuunu macmuulka ism faacil wuxuu kaloo noqon karaa ajnabiyan ajnabina waa noqon karaa naxwu marartu waxaan soo maray birajulinin rajulko daaribin garaacaya camran wax la fahmi karo camran haddee rajulka wax shaqa iskuma le ajnabi kaliyihin waana nasbist lixdaasuu sheegay waa badan yihiin wujuuda isku khilaafaan waxaa kamid oo haddee aada mithaal u qaadan kartaaba macmuulka sifa mushabaha marka la nasbiyo mushabah bilmafcuul bihiyaa lagu nasbiya ilaa iyadu ficil laazima katii mafcuul ma qaadan kartee asagana isim faacilka markuu nasbiyo mafcuul toos u nasbina oo hadda waa ujuuhda isku khilaafayaan waxaa ka mid ah laa yufsalu baynahu wa baynaha macmuulka sifa mushabaha iyo sifada lama kala fasli karo laakiin isim faacilka waa la kala fasli karaa waa la kala fasli karaa waxaa ka a ah annahaa laa tacmalu maxduufatan ayadoo maxduufa ma camal fali karto lakin ism faacil waa camal fali kara waxaa kamida walaa tansiibu damiira ayado damiir ma nasbi karto lakin asagu waa nasbi kara waxaa kamida waal daakilatu caleyha xarfu taxriifi asha sifa mushabaha gasha waa xarfu taxriif asha gasha ism faacilna waa mawsuula ah, waa aaday u badan yihiin faakihiga ka fiiriya qadriga sharciisa hmm, faakihi ma looga maarmo qadri hmm, ma looga maarmo marka wujuudaasoo faraha badan oo hadda lixan hayni waxaad ku dartaan macmuulkeeda waa mushabah bilmafcuul bih marka la nasbina laakiin isi faacilka mafcuul bihi toosu nasbisana haddaan toddoba kaas uga dhigna marka waxaad sideed uga dhigtaa walaa yufsalu baynhu baynahu wa baynaha macmuulka iyo sifada lama kala fasli karo walaa walaa yufsalu baynahu wa baynaha macmuulka iyo sifada lama kala fasli karo lakin isfacil waa la kala fasli karaa walow darfan xataa daraf laguma kala fasli karo iyo jaarmajruur صifa mushabahiya macmuulkeeda walow darfan saasuu leeyahay faakihu ko waxaad uga dhigtaa sagaal wa anaha laa tacmalu maxduufata ayadoo maxduufa ma camal fali karto waxaad uga dhigtaa toban walaa tansibu damiira damiir ma nasbi karto ha ism faacil lakin waa nasbi karaa koob iyo toban waxaad uga dhigtaa wa al daakilatu calayha xarfu tacriifin bikhilaafi ismi faacil xarfu tacriifa ayada gala laakiin waxa weye in ism faacilasha gelayda waa maxe sida raajixa waa inay tahay waxa weyan mawsuula mawsuula inay tahay ka soc walimacmuuli sifati mushabahati halaaatu axwaale walimacmuuli sifati sifadii macmuulkeedi waxa u sugnaaday sifadii almushabahati isimfaa loo ekeysiiyey halaaatu axwaalin xaalayaala saddexa saddex xaala usugnaaday walimacmuuli sifati sifada macmuulkeeda waxa usugnaaday sifadii almushabahati isimfaaci lagu shabahay halaaatu axwaalin xaalayaala saddexa axad waa xaalayaalka midkeed araafu in la godo wey macmuulkaas in la godo wey macmuulka haddii la godo laba weja mid lagu godo naxwu marartu birajulin rajulan soo mara rajulko xasanin u wanaagsan ya weju wejigiisa wadaalika rafcahaas mar haddii la godo kaa-inun calaa darbayn laba nuuc korkood u ahaada laba mid lagu in faacilnimo lagu goro mutafaqun caleyh waa laisku waafaqsany waa laisku waafaqsany wa huwa wejkaas oo ah rafcu bilfaaciliya mutafaqun caleyh waa laisku waafaqsany wa xiina idin xiina id rufica bilfaaciliya xaalada faacilnimo lagu rafciyo fa sifatu sifadu khaaliyatu mid ka min adamiiri damiir damiir ma wadato marka fiiri marartu waxaan soo maray birajulini rajulko xasanin uu wanaagsan yahay weju wejigiisa haddaa tida weji waa faacila xasanin damiir kuma asturna ilaa ma laba marfuucay qaadee laba faacil may qaadan kartaa ha maba jiraba laba faacil wax qaadta ah, faacil ma tacadudo ah, wa kownuhu bilaa tacadudin dahar ha maba tacadudo axkaamtiisii kamid ahe so uma jeedid marka haddii layra isim daahir ay faacilnimo u qaadatay ayadoo damiir kuma asturna kuma asturna waxiina idin xiina id rufica bilfaaciliya fa sifatu sifadu khaaliyatu waa ka maran tahay min adamiiri damiir liannahu shaaniye laa yakuunu lishayi shay uma sugnaadaan faacilan laba faacil shay laba faacil qaata ma jirto ficli walaa wasf maba jiraba athani wadka labeeyo lagu rafciyo macmuulkeeda alibdaalu waa bedelasho min damiirin damiir laga bedesho damiirkoo mustatirin ku asturan filwasfi mustatarin waa laa ls mafcuule lagu asturay haddaa tiraa wax diidahay ma leh aani wajkalabeeya alibdaalu bedelish weye bedelid weeye min damiiri damiir laga bedelo damiirkoo mustatirin ku asturan filwasfi wasfiga ilaa sifa mushabaha waa wasfi damiirka aad ka dhiga faacilkii markaasaa isimka daahirka oo ka dambeeya rafcisanna bedelaad ku ixraabi maratu birajulina soo maray rajulko xasani wanaagsan huwa rajulku weju wejigiisaa wanaagsan ka bedelo bedel bacd ha ka bedelo rajulkaa wanaagsan war wejigaa wanaagsan ka bedelo bedel bacd ilaa rajulkao dhanaa wanaagsanatay marka hore waa kulli kadib bacdi ka dhigo wejigaa wanaagsan dhig bedel bacd kuu banaan iyaduna kuu banaan ajaasa waxaa baneeyey dalika bedelka alfarisiyu abucali farisa baneeyey waqaraja wuxuu ku takriijiyey calayhi bedelka qowlahu ilahay qowlkiisa tacala ila waa sareeya ilahu yidhi jannaati cadni nagaadiga jannooyinkiisay gelayaan mufataxatan xaalo la furay ka xaalee jannaad ila waa la idaafeeyey ama waxaadba tira waaba calam be jannaati cadnin haddaad tira waa calamo janna haddaad tidhaahdo waa nakirana waa sida xooga badane janaati cadnin nagaadiga ood macnaydo janaati cadnin nagaadiga jannooyinkiisagala yihin ee waxaa laga xalayna ila waxay haysataa maogtahay markaas taksiis haysato sooma ah, jannadu waa nakiro laakin waa idaafaysan tahay taksiisay haysata ka xaalay hadda marka nabad weeye janaati cadni nagaadiga jannooyinkiisa galeeyaan mufataxatan xaa la furay hiya jannooyinka lahum ayaga dadkan loo furay alabwaabu ayaa la furay ka bedelo hadi ha alabwaabu alabwaabudaas uu wuxuu leeyahay mufatahatan ma faacilka ku asturan ee laga bedela bedel bacdi min alkuli janooyinkaa la furay hiya janooyinka waa la furay janooyinku waa kulliya mogta ayaga waa la furay alabwaabu abwaabtuna hadda waa iridda laga soo galayo waa bacdi kamida jannadii albaabadaa la furay dhe qaarna waxay dhahdeen war maya waa bedel ijtimaac albaabku bacdi maahanoo jannadii maahan waa albaaba yidhahdeen laakiin waa istimaal oo hadda waa un albaabki iyo lama kala sooci karo iyo waxay yidhahdeen jannadii <laughs> wax la kala fasli karo ma badl ihtimaal arki doona waaya macamshaedku waxay tahay mufataxatan mufataxatan xaal la furay jannaadkaas lahum ahlu janiya loo furay alabaabi loo furay faqadara farisi waa qadaray dhe faqadara waa qadaray farisi fii mufataxatan mufataxatan dhexdeeda wuxuu ku qadaray damiiran damiir damiirko marfuucan la goday cala niyaabati naaib noqosho lagu goday canilfaacil laga naaib noqdo oo waxa weeyaan ism mafcuulkaas aan naaib faacil u qaadana waa qadara wuxuu ku qadaray alabwaaba abwaabtana mubdelatan mid laga laga bedelaa min dalika damiir damiirkaas damiirkaas asturan aa laga bedela damiirkaastuna laga bedela badala bacdin gabal bedelidiis ila albaabki waa bacdi jannadii o dhan maahane min kullin kulliga laga bedelo jannadii o dhan alwaju wejka wejka athani oo labeeya oo macmuulka sife mushabaha ku banaa anasbu kordhigid weeye kordhigid wey hadii la kordhigo marka laba weja mid lagu kordhiga waa tamyiis ama mushabah bilmafcuul bih laakiin waa la fiirina waa isimka daatadiisa in la fiiriyo ma macrif hamse waa nakiro marka lagu leeya laba waja ku banaan waa markuu nakiraya hadduu macrifo noqdo mushabah bilmafcuul bih kaliya ad ku nasbix alwejhu wejka wejkaa taani annasbu waa kordhin falaa yaklu ka marnaama huwa macmuulkii dhehe falaa yaklu huwa macmuulkii ka marnaama ima an yakuuna inuu noqdo nakira wadalika mihaalkii ka qowlika hadalkaaga o kale weeye wejan aad ku qawsho aw macrifatan ama macrifa inuu noqdo wadalika mihaalkii ka qowlika waa hadalkaaga o kale alweje aad ku qawsho fain kaana macmuulkii nakiratan hadduu ahaado fa nasbuhu macmuulka la kordhigidiisu kaa-inun calaa wajhayni laba wejkood koodu ahaada axaduma labada wej midkood an yakuuna kownuhu macmuulka hanshadiisa weeye calaa tamyiizi tamyiis korkiisa uu ku sugnaado wa huwa wejkaasa alarjaxu raajixnimo badan isagaa raajixnimo badan ilaa waxa wey sifadan iyadana waa laasima laga keenay ficil eh tamyiis marka ficilka laasimkaanu tamyiiska iska nasbistaa tamyiiska iyo xaalada iyo darafka iyo jarmajuurka iyo haddee raaixadiisaa ku filan karkiisuba ku camal fala kaliya ficilku waxaasoo awood weyn u le ficilku mogta marka shayga laasimka marba hadduu ishtiqaarba meesha soo galo xaala iyo tamyiis iyo jaarmajruur iyo daraf iyo horay uga camal fala laakiin mafcuul toosa qaado waa culays weyn qaad waa adoon tabar lahayn axadumaa labada wajoo ku banaan midkoo an yakuuna kownuhu macmuulka ahanshadiisa weey nasbada ahanshadiisa weeye cala tamyiis u hadee macmuulka dhihina nasba waxaa iska tiraa nasbahaas nasbahaas waa inuu ku yihin cala tamyiis wahuwa maaha wahuwa tamyiiskuna alarjax waa midka raajixnimada badan waayo watani wejka labeeya an yakuuna huwa macmuulki waa inuu ahaada dhe macmuulki waa inuu ahaado mansuuban ku la kordhigay cala tashbiih lagu kordhigay marka an yakuunada hore lafteeda inuu ku soco karay kutuse macmuul in loo celiyo watani kan labeeya an yakuuna macmuulki waa inuu ahaado mansuuban ku la kordhigay cala tashbiihi tashbiiha lagu kordhigay bilmafcuul biha lagu shabaha ilaa mafcuul fain kaana hadduu ahaado huwa macmuulkii macrifatan tacayana waxaa caynooba an yakuuna huwa macmuulku mansuuban ku la kordhigay inuu yahay cala tashbiihi ku shabihida lagu kordhigay bilmafcuuli bihin lagu shabaha maxaa yeelay oo marka tamiisnimada diid aduu macrifo yahay lianna tamiisa tamiis laa yakuun haddi maba noqdo macrifatan macrifo qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lilkuufiyiina oo ayagu ogolba inuu iska noqdo macrifo hay daliishaaye kuufiyiintu marka ilahay tamyiis isagu macrifo waa noqda hay daliishay jireen ha tamyiis macrifo waa noqda baabkaas ma la socota maskaxdaada ma ku jira mise waa ka baxay or la duruusa ardayda gabal meeshaana ugu jaxraysayn dib ugu laaban kaad weydiiyo kaasuu fiirina gabalna gadaalu kasii daadaa dhoototo dhoototo markaas hore uga socda hay yahay hay daliishay cabdikari wadibta nafsa yaa qayso can amri wadibta an nafsa daas waa ku daliishay soo ma allahuma mustacaan casharkii hore ha lagu Eh, qadri naxwada aada ku fahmi weydo laa alfiyana kufahmi weydo hmm. ha qadri ma og tahay naxwo warkeeda sagaxayo saa hmm. faahfaahsanna wey waaya alwajhu wajka athalithu ee sadexeeya aljaru in la jaro wey ha waa macmuulka sifa mushabaha in la jaro alwajhu wejka wejka athalithu sadexeeya aljaru jar weeye wadalika jarkaasuna xaasilun wuxuu kusoo xasilaa biidaafati sifati sifada in la idaafeeyo sifada in la idaafeeyo ayuu kusoo xasila oo loo idaafeey macmuulka wa calaa hada alweji wejkan korkiisa fiiri wa calaa hada alweji wejkan oo ah jirka koo iyo wa wejhi nasbi kordhiga wejkiisa fa fi sifati sifada dhexdeeda damiirun ha ku sugnaada mustatirun asfuran labadaas goor damiira ku jira oo marfuuceedii labadaas goor marfuuc damiir ah ayaa ku jira damiira ku asturan markaas wa calaa hada lweji wejkan oo jerka ah iyo waweji nasbi kordhiga wejkiisi marka macmuulka la nasbiyo fa fi sifati sifa dhexdeedu ku sugnaaday damir damir damiirkoo mustatirun asturan damiirkoo marfuucun lagu goday cala alfaaciliyati faacilnimo wa aslu haadihi lawjuhi awjuhdan kan asalka u ah arafcu godka wey maxaa yeele ficil laga keena ficil asim haddii laga keenay waa inay ficilkii oo kale la mid noqotahay wax rafcisa o aysan waxba nasbin asal marka waxa u a saddexda wej uguna fiican xagga marka la fiiriyo luqada oo lafdiga marka la fiiriyo ilaa sifadan ficil laazim ah laga keenay asal waxa u ah rafcada in maxmuulkeeda la rafciyo ilaa ficil laazim ah laga keenayo ficil laazim waxma nasbi jirin ko wa huwa rafcuhuna duunaha waa saddexda kan ugu hooseeya fil macnaa waa ka liitaa xagga lafdiga marka la firi ku roog yahay agga macnaha waa liita oo talo waxaa macnaha ku reebay xaa ku reebay xagga macnaha xaa ku reebay bal fiiriya wahuwa duunaha wuxuu leeyahay sajaacibu ey duunalmajmuuci isku darka uu u hooseeya id min almacluumi waaa la ogyahay waxyaala laogy waxaa kamid a anna shay allah yakuunu ma noqdo duuna nafsi asaga rafcadaha iska hooseeya maaha ee waxdan marka la isku daro u hooseeya wa inamaa kaana duunaha waa kana sababtu la hoos maray wainamaa wax kale ma aha kaana rafci wuxuu ahaaday duunahaa saddexda midka ugu hooseeya lianna fi nasbi kordhiga waxaa ku sugan iyo waljari hoos dhiga isnaadulxusni wanaaggiyoo loo tiirina ilaa damiirilmawsuufi mawsuufka damiirkiisa markaa tidhahdo fiiri marartu birajulin ninaan soo maray rajulko xasanin huwa rajulkao dhan wanaagsan ha rajulku isagoo dhanaa wanaagsan tiiri wanaaggiiyaad u tiiriday rajulkii o dhanaad u tiiriday laakiin haddaad tidhaahdo marartu waxaan soo maray birajulin min rajulko xasanin wanaagsan wajhuhu rajulka wejigiisa wanaagga alkaad u tiiriday wejigiiyo kaliya ha saas rafcada u liitaa intaas bis waayo inta lagu eedayna agga macnaha inta macnaha meesha looga eedayna waa halkaas fiiri wuxuu ku yidhi wainama wax kale maaha kaana wuu ahaaday duunaha duuna alaaati liana fi nasbi kordhiga iyo warjari waxaa ku sugan isnaad lxusni wanaagoo loo tiiriyey ilaa damiiri mawsuufi fayakuunu lmawsuufu mawsuufkii wuxuu ahaanaa biasani fayakunu wuxuu ahaana almawsuufu midka lagu sifeeyey bilxasani wanaaga kula daat fayakunu wuxuu ahaana halkaan aado fayakunu mawsuufa fayakunu wuxuu ahaana almawsuufu kan lagu sifeeyey bilxusni wanaagga kulla daati daatada o dhan u noqona waxa wanaagga lagu tilmaamay daatado dhan u noqona marartu birajulina soo maray rajulko xasanin huwa rajulkoo wanaagsan daatadii oo dhan u noqona waxa lagu sifeeyey wadaalikaaso murtabisun bkhilaafi rafci rafcaduu khilaafsanya faina alisnaada tiirinta ila lweji faina alisnaada isnaadku kaa'inun ila weji ahaana faqr wejiga kaliyaha wanaagga loo tiiriy ah oo wuxuu noqonaa marartu birajulina soo maray rajulkoo xasanin ka wanaagsan weju wejigiis rajul xasanin uu wanaagsan yahay weju wejigiis marka isnaadka xusniga yaa loo tiri markaan wejigiisiioo kali ah markaasu wuxuu ku yidhi waa wasfu lkulli dhammaan in lagu tilmaamo a ka xeel dheer min wasfi bacd hadde gabal in la tilmaamo soo uma jeedin rabcada sida looga fican yahy macnaha sida ay xagga lafdiga ugu fiican tahana waad fahamtay soo ma ka soco adaad wa aslu hadihi lawjuud way awjuhdan asalka kan u ah saddexdan awju arafc waa godka wuxuuna asal ugu noqday ficilka laga keenay sife mushabaa laasimaha wahuwa rafcuhuna duunaha saddexda saga ugu hooseya filmacna xagga macnaha wayatafaracu waxaa ka farcan ma canhu rafcaha anasbu kordhig ah, kordhiga ka farcan ma wayatafaracu waxaa kasii farcan ma can nasbi kordhigan alkhafd fiiri marka aad uu rafcisan yahay oo sifada mushabahaa macmuulkeeduu rafcisan yahay ma dhigi kartid rafcadiya inta laga wareejiyaa la jiro loo idaafiyo lagaa yeelimo waa inaad tirahda maya waa la nasbiyey kadibaa lidaafeeyey nasbadu waa inay udhaxayda rafcada jarka maxaa dhacay waxaa dhacay waxay tahay isim faacil faacilkiis ma loo idaafeeya ma loo idaafeeyo ta sifadana waa isim faacil waati lagu shabah sababta loo diidayna waxay aheyd idaafatu shay binafsiya ka dhalanaya hadii loo idaafeeyo tana sidiioo kale noqonay marka xooga arrinkaasa laga wareegsana waxaa laga dhigayaa ma mansuubkeediia loo idaafeey in ha mansuubkii weya waxaan la idaafeyn macmuulkan oo aan la dhihin faacilkii loo idaafeey intaasaa laga wareegsana marka waxaa leeyahay rafcadan ayuu ka farcama nasbuhu nasbahana khabdada kasii farcanma fiir fiiri meelahaas xaashiyada waa kan kuugu sheegaya wasmu tafdiili ismu kii todobaada ugu dambeeyey alasmaa alati tacmalu camal ficli ahaa wa smu tafdiili ismu tafdiil weeye wa huwa ismu tafdiilku asifatu sifo weeye sifadaasoo addaalatu tusayda cala almushaarakati wadaagsi iyo wa ziyaadati dheeraad wadaalika mithaalkii kaakrama mid karaamo badan oo kale weeye wa yustacmalu waa la isticmaala huwa ismu tafdiilkii maqruunan xaal uu yahay mid lala xidhiiriyey bimin bimin weeye hadda biman maahan bimin min jaara ibtidaayaba wey wa mudaafan xaal uu yahay ku loo idaafeeya la isticmaalaa linakirati nakiro fa yufradu labadaas xaalo waa la keli yeelaho mufrad uu laasima ismu tafdiilka wa yudakaru mudakarna waa laga dhiga wa maqrunan xaal uu yahay mid lala xidhiidhiyeyna waa la isticmaalaa bial al iyadoo lala xidhiiryna waa la isticmaala ismu tafdiilka fa yudaabiqu waa uu daboola almawsuufa markaasna ismu tafdiilku mawsuufkiisu mudaabaqayna markaasna wmudaafan xaal uu yahay kula idaafeeyeyna waa la isticmaalaa limacrifatin loo idaafeeyey fawajhaani fayajuusu fiihi waxaa ku banaanaana wajhaani laba weji laba weja markaas ku banaanaane walaa yansibu ismu tafdiil ma kordhigo almafcuula bihi mulaqan weligiis ma kordhigo almafcuula bihi ma kordhigo mulaqan kala qadlaan xaaluya walaa yarfacu mana goto fil haalibi sida sida haalibka u badan daahiran isim daahira ma goto ilaa fi masalati lkuxli masalatulkuxli iyo gudo karo maahane masalatulkuxli marka la joogo uu isim daahira gudo karaa mar kale ma gudo karo wasmu tafdiili ismu tafdiil weeye waxaa camal falaa sida ficilkii oo kale camalfalkiisii wa huwa ismu tafdiil asifatu horta waa sif sifa ala dhihi jira maa dalla calaa xadain marka markaan ku idha aclam cilmi badan labadii tusa wuxuu tusayaa daato iyo xadad oo ah cilmi cilmiga oo xadadkaa iyo daatadii ku sifooyey cilmiga haddaad idhahda akram mid karaamo badan wuxuu tusaa xadad oo karaamada ah iyo daatada ku sifowday karaamada haddaan idhaahdo ajbun mideeda kale tafdiilka waa badnaan maahan fadli fadli laga hadli ma shaygii fadliga ah laga luqadiya loo laabtay fadli waa luqadan ah, waa dheeraad marka lagu leeyahay ismu tafdiil waa ism dheeraad tusa oo loola jeeda ism wanaag tusa ha sidaas darteed lagu leeyahy fulanu ajb ajbanu min fulan dabareedan waa ka fulaynimo baday fulaynimadu ma fadliya ah. ha laakiin fulaynimada labadoodu fulaynimada waa wadaagaan laakiin kanaa daran wey kaliya wuxuu tusaa dheeraad waxaa lagu leeyahy abkhalu waa ka bakilnimo baday bukliyaa lagu tilmaamaya day fadli maaha meesha macnaheeda kaliya wuxun tusaa tafdiil macnaheedu waa dheeraad waa dheeraad waa laga hadla waa qofkan ula dheeraana mar wanaagay noqoayo marna xumaan marka dheeraad weeye ismu tafdiil ogaada hamoodinin ismu tafdiil waxa weya kii wanaaga waxa weya la dheeraadka ee waa mid sifada cid kale lala wadaado waxna ka dheeraad wa huwa ismu tafdiil asifatu waa sifo ha sifana waxay maa dalla calaa xadatin wa saaxibi marka xadath iyo saaxiibkeedu tusaa sifadaasoo adaalatu tusayda al almushaarakati wadaagsi iyo wasiyaadati dheeraad labadaasay tusee waxay tusee sifadan ficilka asalkiisa inuu shaygaanu shay kale la wadaago laba wuxuu tusaa inuu ka badan yahay habil asalka ha la wadaago laakiin inuu dheeraad isagu leeyahy oo hadii la yidhaahdo zaydun afdalu min camrin waxay noqonaydaa zayd asalka fadliga camar waa la wadaagaan labadooda mid walba fadliyuu leeyahy laakin zaydaa dheeraad loo fadli badan hadaan idhaahno zaydun aclamu min camrin maxay noqonayaan camar iyo zayd asalka cilmiga waa wadaagaan labadaba cilmi waa leeyi laakiin dheeraad zaydaa leh haddaan idhaahno zaydun abkalu min camrin camar waa ka bukli badan yi maxay noqone zayd iyo camar labada bukliga horta waa ku wada jiraa laakiin zaydaa sii daran marka adiga mar walba maskaxdaada ku jiraa almushaarakatu wa Ah. asalka way wadaagayaan dheeraadna waxaa yeelana midkan la fadilay khalaas marka waxay tusay sifadan mushaaraka iyo ziyaada wadaalika mitaalkii ka akrama oo kale wey fiiri zaydun akramu min caliyin ad leedahay hay marka maxay noqonay zayd iyo cali maxay wadaagaan asalka karaamada ah, waa wadaagaan asalka karamka iyo wanaag maxaana zayda dheeraad lale saasuu noqon hadda wuxuu ku isticmaalaa xaalooyinka loo isticmaalo saddex xaaluu kuu sheegay wayustacmalu waa la isticmaalaa huwa ismu tafdiil maqruunan xaal uu yahay mid lala xiriiriyey bimin mina ka damare mintu asaga kuma jirto mafduulka midka uu ka dheeraadka leeyaho asalkana la wadaago dheeraadkana uu ka sito kaasaa minta la gelina min almajruuratu bilmafduul ya laha mafduulkay jere mintu kan laga dheeraadka leeyahay kaasay jere waana min ibtidaaiya min ibtidaaiya wey ibtidaaiya faa shaygaas oo tartiib tartiib kor ugu kaca ama hoos hoos ugu kaca ah, ibtidaaiya faaideyna waa ibtidaaiya maahan tabciidiya ko kaas waa la isticmaala oo waxaa leedahay zaydun zayd afdalu min camrin soo ma jeedid zaydun afdal wuxuu ka fadli badan yahay min camrin waa taasaminta waa minta ka dambayda waa minta ka dambayda oo shayga laga siyaadada laga leeyahay wax dheeraadka laga leeyahay kaasay geleen mafduulka la yidhahda ay gashaa mafduulka ka laga fadliga badan yahi kaasay geleen horta taas waa loo isticmaalaa ko wa mudaafan xaal uu yahay ku cadaf haddee xaalada soo qadarni maqruunantii ku cadfanta wa mudaafan xaal uu yahay kula la idaafeeyeyna waa la isticmaalaa ismu tafdiilkii linakiratin loo idaafeeyey ayadoo nakira loo idaafeeyeyna waa la isticmaala oo waxaa leedahay zaydun ninka zayd ah afdalu rajulin nin waa midka u fadli badan afdalu rajulin fiiri rajulin oo nakiraha loo idaafeeyey afdalu rajulin waa la saasaad leedahay labadaas marka hal mid ka soo qaad marka marka min ay ka dambaydo iyo marka nakiro loo idaafeeyo labadaas fa yufradu ismu tafdiilka waa la keli yeelaa wa yudakaru mudakarna waa laga dhigaa labadaas wuxuu daa'ima ifraad iyo tadkiir ah. ifraad iyo tadkiir labadaasu daaima ah, labadaas ayuu daaima marka fiiri ayadoo min laga dabamariyey maxaa leedahay zaydun zayd afdal waa ka fadli badanya min camri afdalu waana mufrad waana mudakar soo maaha sidaasuu daaima isticmaal kale male wa zaydani labadii zayd afdalu min camrin ad leedahay fiiri afdal aa iska leed hadda wa zaydani waa laba zayd waa musani wazaydani labadii zayd afdalu min camrin jamac ka soo dhig wazayduna zaydyaalkii badnaa afdalu min camrin afdal mufrad mudakara iska daa'ima iyadu haddii nakiro loo idaafayna waa sidaasoo kale zaydun afdalu rajulin laakiin mudaaf ilayhiga mudaabaqayna mawsuufka wazaydani afdalu rajulayn ad leedahay afdalu isagu mufradkaas mudakarkaa u laasima laakiin mudaaf ilayhigaad ku mudaabaqayne mawsuufka zaydun wa zaydaan laba zayd afdalu rajulayn wa zayduna afdalu rijaalin aad leedahay wa hindun afdal aad leedahay mufrad mudakaraad ka dhige hindun waa muanad taafudlaa dhihi maydid oo muanad ka dhigi maydid hindun afdalu mra'atin haweeney iyada u fadli badan walhindaani labada hindo afdalu mra'atayn laba dumara iyada u fadli badan walhindaatu afdalu waa xaalada min laga dabamariyey iyo xaalada mudaafilaygiisi nakira noqda labadaas xaalo wa maqrunan xaal uu yahay mid lala xiriiriyay bial alla isticmaala waa kana xaalada labaad al in la ismu tafdiilku al in la ismu tafdiilku fa markaas mawsuufku mudaabaqayna caadi waa u mudaabaqayna waxaa leedahay zayd alafdalu waa mid fadli badan wuxuu ku mudaabaqayna ifraadka tatniyada jamca tadkiirka iyo taaniidka shantii ku mudaabaqayna wazaydani alafdalaani wazayduna alafdaluuna wahindun fudla walhindaani alfudlayaani walhindaatu alfudlayaatu aw ilfudalo marka mufrad taniyo jamac tadkiiriya taniisu ku mudaabaqayna waa xaalada alla gersho wa mudaafan xaal uu yahay kula idaafeeya la isticmaala ismu tafdiilkii limacrifati macrifa loo idaafeeyey fawajani fayajuusu fiihi wajhani laba weja ku banaanaanayaan markaas laba wej a ku banaanaanayaan laba wej haddii macrifo loo idaafeeyo haddaa rabta ku mudaabaqe haddaa rabtana mudaabaqada iska daa labada wej baa kuu banaan yihin azaydani labadii zayd afdal lqawmi waa dhihi kartaa azaydani afdal lqawmi oo mufrad aad ka dhigto mudaabaqada iska daydo iyo azaydani labadii zayd afdal lqawmi ka dhigto wasayduna saydyaalkii badnaa afdalulqowmi mufradad ka dhigi kartaa jamcna waa ka dhigi kartaa afdalulqowmi hadda dhawaaqa waa iskugu midoda maanta ah, tal waxaa isku mid ka dhigay dhawaaqa haye waa waa la idaafeeyey kadibna haddii la idaafeeyena ya nuuntiina waa la goyna wawdiina waa la goyna marka waxaa leedahay zaydun afdal qowmi wazayduna afdal qowmi hadda afdaludan waa jacmid kusaam ogow maxaa yeelay wowda iyo nuunta labada waa lagoyna idaafa loo goyna wowdana waxaa loo goyna iltiqaa saakarayn marka xagga dhawaaqa isku mid ka noqonaya xagga dhawaaqa ay isku mid ka noqonaya laba wejaa banaan mudaabaqa iyo cadam mudaabaqa walaa yansibu ma kordhigo huwa ismu tafdiil almafcuula mafcuul ma kordhigo mutlaqan kala qadlaan xaali ha kala qaade xaaladuu raba ha jooga ismu tafdiil marnaba mafcuulu bihi ma kordhigi karo ma nasbi karo walaa yarfacu mana godo fi lhaalibi sida badan daahiran ism daahiran ma godo sida haalibka ism daahira ma godo oo faacil uma qaato faacil uma qaato ila fi masalati lfuxl indhakuusha masaladeeda marka laga reebo masala layra masaladii indhakuusha masaladaas ism daahir goda oo aheed nafyi inuu hormaro ismu jinsi inuu ka daba maro ismu jinsiga ismu tafdiil inuu sifa u noqdo ismu tafdiilka faacilkiis inuu noqdo ism asaga la kala fadila oo laleeya hadduu halkan joogo iyo hadduu halkan joogo tanuu ku fiicanya qaacidadaas marka la helo waa isaga keeni doona insha allahu ye markaasuu ism daahira gotaa sharc annaa wuxuu nawcii asaabicu ee todobeele min alasmaai xaal uu ka mid yahay allatii asmaada tacmalu camal falayda camal alficli ficilka camalkiisa ismu tafdiil wey nuuca todobaad waa ismu tafdiil wa huwa ismu tafdiilku asifatu sifo weeye sifadaasoo addaala tutusayda calalmushaarakati wadaagsi iyo wasiyaadati dheeraad shayga asalkiisa in laysla leeyahay oo shaygaanu shay kale la wadaagaya waa tusee inuu dheeraad isagu siyaado waa tusee naxwo afdalu mid fadli badan macnaha fadliga cid kale waa la wadaaga laakiin isagaa dheeraadle wa aclamu mid cilmi badan hebelka cilmi badan hebelga isagu cilmiga asalkiisa waa wadaagan lakiin isagaa dheeraad leh wa akaru mid fara badan kasrada waa isla wadaagan isagii hebel laakiin isagaa dheeraad leh walahu ismu tafdiil alaatu xaalatin saddex xaala u sugnaaday saddex xaalu leeya xaalatun ka bedelo xaalatun xaalo ayaa usugnaatay xaalado yakuunu ahaa anu kuma jirto meesheed xaalatun xaalo ayaa u sugnaatay xaaladaasoo yakuunu uu ahaana huwa ismu tafdiilku fiiha xaaladda dhexdeeda laasiman mid laasima lilifraadi kaliyeelid iyo wa tadkiiri labayn ifraad iyo tadkiir xaalad u iska laasimaan wadalika xaalkaas daalika oo mudakara xaal ma lagu ishaari kara ha kaan kusoo damir mudakera loo celi kara muanaa loo celi kara ismu ishaara muanaa lagu ishaari kara mudakerna lagu ishaari kara saas hadda xaalan ishaarayna wadalika xaalka uu laazima ifraadka iyo tadkiirka ismu tafdiilka oo mudaker mufrad mudakera laga dhigaa wax kastu mawsuufku yahay fii suuratayn laba suuru ahaa waa laba suuro waa laba suuro waa markuu ahaa maqruurun bimin iyo mudaafan ilaa nakira waa labadaa suuro labadii suuro wey matniga kusoo martay ixdaahumaa labada suura midkeed an yakuuna kownu ahaanshadiisa weeye bacdahu an yakuuna ismu tafdiilkii ahaanshadiisa weeye bacdahu gadaalkiisa miduu ku sugnaatay u ahada min min waa inay gadaalkiisa ku sugnaato jaaratan xaal ay tahay mintu midii jarayda ka xale minta jaaratan xaal ay tahay mintaasu mid jarayda lilmafduuli kan laga fadliga badan yahi waana min ibtidaa'iyahan ku in ee hamoodin inay tabciidiya Hmm. wadalik xaashiyadana ka akhrisa maxamed muxidiin cabdilxamiid warka iyo sida laiskugu naqdiyey niqaashkii dhex maray bal akri ayadana wadalika mithaalkiina ka qawlka waa hadhow casharku intuu socdo meel kale lama fiiriyo casharkaa la fiiriya marka casharku socdo hadhow waa la muraajiceeya meelahaas lagu ishaaray wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaagoo kale oo aad tidhaahdo zaydun zayd afdalu waa mid ka fadli badan min camri khalaas mina ka dabayda soo maahan afdalu mufrad mudakar iska laazima saasuu laazima waxaa leedahay wazaydani labadiisay afdal waa kuwa ka fadli badn canf hadda mawsuufkii waa azaydani waa muani ma mudaabqaynayay afdalu oo mufrad mudakar uu laazima maxayl minaa ka dambayda walhindaatu hindooyinkii wahindun dhehe wahindun hindu mise waxaan ka soo bedn wax kale wazayduna zaydyaalkii badnaa afdal waa kuwa ka fadli badan min canf azayduna iyagoo mawsuufkii jamac yahay afdalu mufrad mudakar wahindun hindo afdalu waa mid ka fadli badan min camrin ayadoo mawsuufkii muanafkee hindo yahay afdalu aad leedahay ee fudlaa dhigi maydi oo muanafka dhigi maydi walhindaani labadii hindo afdalu waa kuwa ka fadli badan min camrin alhindaani waa muhane oo muanas ah mawsuufkii laakiin afdalu mufrad mudakaraad ku laazimina maxaa minaa ka dambayda kuwa fadli badan min camrin ka walaa yajuusu ma banaana ayru dalika ifraad iyo tadkiir waxaan hayn ayru dalika madkuurkaas qaybkiis ma banaana madkuurku waa ifraad iyo tadkiir qaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi id waqti ummadaada u sheeg nabiga sooban nabiga suubanow qaaluu ikhwatu yuusuf ay yidhaahdeen la yuusufu yuusuf ko iyo wa akuuhu walaalkiis labo soo musano ma la yuusufu yuusuf iyo wa akuuhu walaalkiis haddii laisku daro waa labo axabu waa laba la jacayl badan yahay ilaa abina aabeen intii ka loo jacayl badan yahay mina annagana ka jacayl badan yahay fiiri marka la yuusufu yuusuf iyo wa aquuhu muhana sooma noqon axabu waa mufrad waana mudakr axabaani lama dhihin axabu a ilahiy mufrad mudakar ka dhig ayadoo khabarkii uu ya ayadoo mubtadihi uu yahay muhana ilaa waa laysku cadfeeyay ayadoo mubtadihi uu muhana yahay khabarka ilahay mufrad mudakara ka dhig maxaa yaele minaa ka dambayda minaa ka dambayda min a ka dambayda soo ma jeedaan aw mintu mina <laughs> min min keligeeda meel iskaga taala qaada raadina mina mintu waa taas waa ka dambayda min a ka dambayda axabu saan u mid laga jacayl badany macnahaas halkaan ku qaadan cabdi kariim tafsiirka markaan marayna lagu qaado waxay tahay hadda waa noo imaan doonaa hadii alla idmo markaan marayno tacajubka ficilka ismu tafdiilka laga dhalaalina oo laga ismu tafdiilka ficil walba lagama soo qaato toddoba shardibay matnigu ku keena qadriga adeen toddoba shardi tacajubkana waa la mid tacajubka ismu tafdiilka isku mid ah. marka labada shuruud hal meel ku wada sheega xaggu ku wada sheega waxaa ka mid a ah inuusan mabniyu lilmajhuuli ahayn kaasaa ka mid a ah. marka waxaa jirta laba ficil oo shaadowday oo iyagoo majhuul ismu tafdiilka laga qaato waa xaba iyo qadiba dhammaan waxaad aragto xaba iyo aqdab waxaa leedahay majhuuladka maqneen mid la jacayl badan mid la nacayl badan yaad ka dhiga labadaasaa ka shaadoobeen imtaka ismu tafdiil ficil musamaha laga soo qaato laakiin labadan weliga meeshaad ku aragto waxa wey wadaadadii jaamacadda hamoodin warkoodi oo mid iska jacayl badan iska le sag maaa laga keena ma yaqaan miskiinka jaamacadu kasoo laqbi waayo marka ha ku lumin ismu tafdiilka waxaa laga keenay waxa weye ficil majhuul ah marba hadduu axabaya meel alla meeshaad ku aragto wey axaba oo dhan majhuula ah laga keenay ko aqdabna majhuula ah laga keenay labadaas bis mana jiro ismu tafdiil kaloo majhuul laga keena ad leeda eh, jiro waayahay wa qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi qulle nabiga suubano in kaana haday ahaadaan aabbaa'ukum aabbayaalkiin wa abnaa'ukum caruur wiilashiinna wa ikhwaanukum walaalihiin wa aswaajukum xaasaskiinna wa cashiiratukum qarabadiin wa amwaalun maalyaal maalyaalkoo iqtaraftumuuhaa aad shaqaysateen iyo wa tijaaratun ganacsi ganacsigoo taqshawna aad ka baqaydaan kasaadaha sicir jabkeeda Hmm, inay qiimo dhacdo aad ka cabsaydaan kasaadaha sicir jabkeeda ama qiimo jabkeeda aad ka cabsaydaan iyo waa masaakinu guriyo guryahoo tardawnaha aada raalli ka tihiin axaba fiiriya marka kaanada isimkeedu waa mubtada soo maaha mubtadu wuxuu ahaa aaba oo jamaca haddana intaasoo kala lagu cadfo jamacay noqdeen soo maahan mufrida alla ka dhig wuxuu yihi axaba kuwa la jecel badanya axabiina ilahay ma dhigno jamc kama dhig ilaa hadii jan laga dhiga xabiilay noqone waa qabarkii kaanade ha inay waan in mudaabaqa laga reg laga dhigima maxaa yeelay axabada midaa ka dambayda axaba kuwa la jacayl badan yahay haday ilaykum idinka xaggiina loo jacayl badan yahay min allahi alla laga jacayl badan yahay wa rasuuli rasuulkiisa laga jacayl badan yahay wa laga jacayl badan yahay jihaad fii sabiili jidka alle lagu jihaado fatarabasuu xataa yaatiya allah biamr suga ilahay intuu kala imaan amarkiisa waaya faasrada ilaahay waa kali yeelay ismu tafdiilka fil aayati aayadii dhexdeeda aayadii alula ee horeyday maca alithnayn ayadoo muhana u yahay mutadu la yuusufu wa akuuhu isagoo laba wa fi thaaniyati aayadda labaadna ilaahay waa kali yeelay ismu tafdiilka maca aljamacat isagoo jamac uu yahay ismu kaanihi athaaniyatu suuradda labayda laba suuruu leeyahay marka ifraadka iyo tadkiirka uu laasima an yakuuna waa inuu ahda ismu tafdiilku mudaafan ku loo idaafeeyey ilaa nakirati nakiro fataqulu waxaad leedahay zaydun zayd afdalu rajulin nin waa midka u fadli badan afdalu rajulin nakira loo idaafeeyey mufrad mudakar iska laazima wa zaydani labadiisay afdalu rajulayn laakiin mudaaf ilayga mudaafaqayna mawsuufka fiiri afdalu rajulayni laba nin waa kuwa u fadli badan wa zayduna saydyaalkii badnaa jamac Ah, afdalu rijaali rag waa kuwa fadli badan hindun hindu waana mufrad waana mucanaf afdalu raatin ad leedaha haweeney waa midda badan afdalu mudakarad ka dhigay mufrada walhindaani labadii labadii hindo afdalu mraatayni laba dumara waa kuwa fadli badan alhindaani waana mutada waana mucanaf afdalu mufrad mudakarad ka dhigay maxaa yeelay nakira loo idaafeeyey walhindaatu hindooyinkii badnaa afdalu niswatin dumar waa kuwa fadli badan ba waxaalatun iyo xaalaad xaalado yakunu uu ahaana huwa ismu tafdiilkii fiiha xaalada dhexdeeda mudaabiqan mid mudaabaqayna limawsuufi mawsuufkiisa mawsuufku mudaabaqayna fi tadkiiri wاtacniisi wاlifraadi wاtatniyati wاljamci shantu ku mudaabaqayna wadalika xaalkaasu haabitun waa sugnaana dhe wadalika xaalkaasu haabitun waa sugnaana idaa waqtigii sugnaana kaana ismu tafdiil uu ahaado maqruunan kula la xiriir bial al markii la geliyo wey waa inuu mudaabaqeeyo mawsuufka walaalika mitaalki naxw zaydun zayd alafdalu waa mid fadli badan wa zaydani labadii zayd alafdalaani waa laba fadli badan wa zayduna zaydalkii badnaa alafdaluuna waa kuwa fadli badan walhindun gabadha hindaa alfudlaa waa mid fadli badan walhindaani labadii hindana alfudlayaani waa laba fadli badan walhindaatu hindooyinkii badnaa alfudlayaatu alfudlayaatu aad leedahay waa kuwa fadli badan jamcu muslim ka dhig ama jamcu tagsiir ka dhigo awil fudal dhig aduu un jamca lagaa raba ama jamcu tagsiir ka dhig alfudal ama jamcursan ka dhig alfudlayaa jim wa xaalatun iyo xaalad xaaladisii saddexaad iyo wa xaalatun xaalad xaaladoo yakuunu ahaana huwa ismu tafdiil fiiha xaaladda dhexdeeda jaa-is alwajayn labada wej miday banaayihin mudaabaqa iyo cadamu mudaabaqa labada wej aa banaan labada wej aa banaan almudaabaqati aa banaan dhe almudaabaqati ma almudaabaqatu maan idhahda mase almudaabaqati maxaan u dhaha alwajhayn ka bedele saasaad uleeda ah, almudaabaqati abanaan iyo wacadamihaa mudaabaqada laweynteeda labada waa banaan yihin wadalika xaalkaasu ah, oo mudaabaqa iyo mudaabaqan labaduba banaanaanayaan wadalika xaalkaas haabitu wuxuu sugnaana idaa kaana ismu tafdiil markuu ahaado mudaafan ku loo idaafeeyey limacrifatin ilaa macrifa macrifa mid loo idaafeeyey ficlu adaafa iyo ficlu ashaara ilaa iyo laamba waa ku gudban soo maa taquulu waxaad leedahay azaydani labadii zayd afdalu lqowmi qoomka iga u fadli badan azaydani waa musana soo maahan afdalu aad iska tiri mudaabaqa la-aantiad qadat cadamulmudaabaqa qadat ko wain shita haddaad rabtaan qulta waxaad leedahay azaydani labadii zayd afdalal qowm oo musanadka dhigana waa ku mudaabaqayn marka afdalu inaad tali mufrad ka dhigto iyo afdalaani ay aheeda nuunta idaafa loo xadfaye iyo inaad musana ka marka la qoraayo afdal alqawmiya loo afdala alqawmiya loo qora marka la akrinayana afdal alqawm laakiin qof kasta waa fahma naxwo yiqiin haddaad tidhahdo zaydun azaydani afdal alqawm afdala ma dhihi karti aliftu waa maqanta iyadana maxaa loo gooyay aliftan itqasaakiriin loo gooy laakiin qoraalka ma laga tago si loo gashto musana inay tahay laakiin waa fahma zaydun afdal alqawm markaad tidhaahdo oo ballaantaba kor dhigtay wixina musana fahma waa fahma zaydun afdala aa tiri mogtahay khalaas waa lagu fahma hinaad meesha musana ka wado waa lagu fahma ya azaydani harba azaydani afdala mar haddaad afdala tiri waa lagu fahma inaad musana kadhig wado waaye wakadalika sidaasuu ahaaday filbaaqi baaqi wakadalika wahuwa ismu tafdiilki kadalika sidaasuu ahaaday filbaaqi inta hartay haddii hal mithaal lagu mithaaliyey musanihii inta kalena wcadamlmudaabaqata afsaxu labada wej waa banaan yihin laakin cadlmudaabaa si faseexa badan hadda laguma dhihin ayadaa fasiixeeda kan kale laftiis waa fasiix haddii lagu yidhi wacadamulmudaabaqati mudaabala-aanta a afsaxu fasaaxnimo badan ismu tabdir soo maaha ismu tabdirna xuu faaidey jiray mushaaraka iyo siyaada marka waxaa tira weji kale laftigiisu fasaaxada waa la wadaagsadaa oo fasaaxo waa leey laakiin kanaa kusii daran oo siyaado wata aad leeda saas darteed hadhow qur-aankuwa ku imaana weji kale waxaan fasaxaynaa qur-aanka ku yimaad marka fasaaxada waa lanayo weji kale laakiin kanaa sii badan wa qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi walaa tajidanahum wallahi waad ogaane oo ogaane humtu yahuuda u laabayde axras annaasi dadka kuwa ugu dadaal badan inay yihiin cala alxayaati nolosha say nolol ugu dadaalaya xagga laga qabtay xataa haddii naftu dhibayto jaqjaqja markay naftu la siiba mashiinaa lagu xidhaa lagu ley baa nafta cabaar kusii celiyay qofka loo ruxa halkii daqiiqana malaayiina laga qaada boqorkii hebel waa lagu leey mashiinaa lagu xiray ha waa loo dhaqdhaqaajina intaas waxaabaa laga dhiganaya waa isleeyahy amu naarti iyo ka daran oo nafta kusii jirta markaasa nololsay ugu dadaalayaan soo ma jeedo walatajidanahu waxaad ogaana marka wajadadan waa tii danna mafcuul awelki waa hum mafcuul awelki axrasna mafcuul haaniga mafcuul awelka iyo mafcuul haaniga baabu danana inay ismudaabaqeyna waajiban sababta asalkooda humtudii qaba marka hadda humti waa jamc axrasana mufrad sooma jeed waa cadamu mutaabaqa axras annaasi hadda ismu tafdiilka axras ah maxaa loo idaafeeyey macrifu macrifaa ka dambayda cadamu mudaabaqana ilahay ka dhig isaga cadamu mudaabaqadii sooma jeedi walam yaqul ilaah ma dhihin axrasi naasi bilyaay oo jamcidu kusaalim ilahay kama dhigin ilaa humti la rabaa inay mudaabaqayde kama dhigin ilaahay wa qaala allahu ilah wuxu yidhi tacala ila waa sarreeye wakadalika sidaasoo kale aan jacalnaa u yeelnay fii kulli qaryatin magaalo magaalo kasta dhexdeeda akaabira mujrimiiha dambiilayaalkeeda kuwa ugu waaweynaa fiiri akbar mufrad lagama dhigin maxaa ilahay ka dhigay akaabira jamca ilahay ka dhigay akaabira a ilahay ka dhigay marka ilahay waa jamciye ila macrifa loo idaafeeye macrifada fadaabaqa ilahay waa mudaabaqeeyey walam yaqul ma dhihin akraba akbara ma dhihin ma dhihin marka inay banaanta daba qur-aanka ku timid weliba fasix ma tahay kutuse haba laga sii fasaaxo badnaaday wa can ibni saraad abubakr ibni saraad waxaa laga wariyey anahu abubakr owjaba inuu waajibiyey cadam almudaabaqa wuxuu yidhi waajib waxaa inaysan ismudaabaqayn warudda waa la ridiyey caleyhi abubakr la ridi bihadil aayati lagu ridiyey akaabira mujrimiha ka jawaabale sow aayad ma tanaan banaanayn aayadaaba ku timide halkaas ha iska joog wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah waslama baarak calaa nabiyina muxamed